بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين مكارم الأخلاق البحر البسيط مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون, فاعلون لما عفوت ولم حقيد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحايي عدوي عند رؤيته ليدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأن كأنما قد حشى قلبي محباتي ولست أسلم من خل يخالطني فكيف أسلم من أهل العداوات الناس داء دواء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع الموادات بحر الوافر إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته سكوت فإن كلمته فر فإن كلمته فراجت عنه وإن خل فإن كلمته فراجت عنه وإن خليته كمدا يموت تعبد والسكوت قليل الماء فعلون مفاعلون فعلون مفاعلون فعلون مفاعلون فعلون مفاعلون halkaa baxru awiil uu inaga yidhi baxrulwaafir mayna yidhi قليل المال لا ولد يموت ولا هم يبادر ما يفوت بحر الوافر وي قليل المال لا ولد يموت ولا هم يبادر ما يفوت خفيف الظهر ليس له عيال خلي من حرمت ومن دهيت قضى وضرى وأفاد عيل فهمته تعبد وسكوت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزء الكامل آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم عدا غدا بيد اليمين صحيفتي ضاع الدين بالدنيا مجزوء الكامل قضاة الدهر قد ضلوا فقد بانت خسارتهم فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم إحدى المصيبات بحر البسيط يله فنام سسي على مال نفرقه على المقيلين من أهل المروءات إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات آداب العلم البحر طويل تصبر على مر الجفا معلمين فإن رسوب العلم في نافراته ومن لم يذق مر تعلم ساعتان تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكن لا اعتبار لذاته أسقاء الحياة البحر طويل أحب من الإخوان كل مواتي أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الضرف عن عاثراتي يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي فمن لي بهذا ليت عني أصبته لقاسمته مالي من الحسنات لقاسمته ذا وحباك يرشد هلكا تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي المال يوجب البذل بحر الوافر وانطقت دراهم بعد صامت أناسا بعدما كانوا سكوتا فما عطفوا على أحد بفاضل ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا البحر الوافر مكارم الأخلاق إذا رمت المكارم من كريم فيم من بنى لله بيتا فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا أخلاق الرجال بحر الوافر هل كان بحر الوافر كما يذكر بدلي بحر الوافر بقرن يا جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي طويل خدقة وافر كا طويل كبدلا هم خالطون بالنفوس والجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلمتي أبوا أن أبوا محكة بيا أبوا أن يملنا ولو أن أم أبوا أن يملنا ولو أن أمتنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي ستجزي ستجزي بإحسان ستجزي بإحساني الأيادي التي مضت لها عندنا ما لها عندنا ماكا بردوى أهلتي وقالوا هلموا الدار حتى تبينوا وتنج وتنجلي مساس قرية الكانا كتاب كيرا كلام حوليه ما قريو halkaa dib baynu ugu noqonaynaa iska dhaaf halkaa aynu ugu joogay waxbaa ka yar khaldan gabaygaa u dambeeya bismi illaahi raxmaan raxiim waxaynu maraynaa kaafiyatu e, ta iyo makaarim akhlaaq albaxru lbasiid baynu ka bilownay lamaa cafawtu markaan iska cafiyey dadkii aniga ceebaha igu sameeyey walam ah, axqid caloolxumana aanan u samaynin calaa axadin qofna aanan caloolxumo u qaadin araxtu nafsii naftayda ayaan u raaxeeyey min hami alcadaawaati murugooyinka iyo werwarka cadaawadaha ayaana naftayda uga raaxeeyey hadalkan macnihiisu waxa weeye Eh, insaanka waxaa loogu talagalay dee qofka diinteenaba ina farayse qofku xataa hadduu ku dhibo ama uu ku xumeeyo inaad cafis adigu xaggaaga cafisku ka yimaado daa'iman inaadan calool lahayn ayaa fiican qofka muslimka ah qoladan dhakhaatiirtu waxay yidhaahdeen khatar buuba geli karaa qofka aan waxbaba ilaawin sawmaadan arag qofkaan waxbaba ilaawin khatar isaga laftiisaa khatar ku jira diintiisa ka hor caafimaadkiisaa khatar ku jira caafimaadkiisa ayaa khatar ku jira diintiisaba intaan la eegin kolka qofka muslimkii waxa weeye inaad insaanka cafiyi karto kii sida cad kuugu khaldamay sida cad ee barar kale kuugu khaldamay waa inaad cafiyi karto ilaa qof muslimaa tahay qof aadan kuguba khaldamin lagama hadlayo qofan khaladba kugu samayn maxaad ka cafiyi iyo kugu khaldamay kuguma khaldamin sida cadka kuugu khaldamay inaad cafidaa lagaaga baahan yahay cafiska macnihiisuna waxa weeye kaa aad cafiday iyo iyo kii kugu khaldamay cafiday iyo kaan weligaa kugu khaldamin waa inay agtaada mid kaaga yihiin waa inay kuu siman yihiin laakiin haddaad weli leedahay afka wan ka cafiyey haddana kii aad weli dib u yar dhigayso cafis maaha weli ninkaa waxbaad u haysaa waa inaad si caadi oo ilaahay kugu og yahay dadka kale waa inuu kuula mid yahay kolkaa dadkii adiga waxtarka kuu lahaa waa inuu kii kuula mid noqdaa lamaa cafawtu markaan cafiyey walam axqid caloolxumana aanan u haynin calaa axadin qofna araxtu nafsii naftayda waan u raaxeeyey min hami lcadaawaati cadaawadaha hamigooga murugadoodaan uga raaxeeyey inii anigu uxayi waan salaamaa caduwii cadowgayga cinda ru'yatihi markaan arko anuu ninka cadowgayga ah waan salaamaa buu yidhi markaan arko sababtuna waa liadfaca shara si aan sharka uga difaaco canii xaggayga bitaxiyaati salaanta aan iskaga difaaco salaantaasa cadowga kolkaa sharkiisa iga ilaalinaysa buu yidhi kolkaa nin qofka cadowgayga ah waa inaan salaamaa markaan salaamo shar badanuu xaggiisa igaga iman lahaa ayuu salaantaas ilaahay igaga celinayaabuu ku yidhi inii uxayi waan salaamaa aduwii cadowgayga waan salaamaa cinda ru'yatihi markaan arko liadfaca ayaanu salaamaa waa cilada iyo sababtii waa tan liadfaca si aan u difaaco ashara sharka si aan u difaaco canii xagga naftayda aan uga difaaco bitaxiyaati salaamahana aan ugu difaaco waa badani aalay ku jirtaa aalada sharka aan iskaga hayaaba waa salaanta buu yidhi salaantaasi shar badan buu ilaahay igaga hayaa buu yidhi markaa xagga baydka kore caloolxumada dee xadiiidilo anas binu maalig waynu garanayna kii nebigu kula telinayay yaa bunaya haddaad karayso inuu waagu kuu bariyo gabalku kuu dhaco adoon cidna caloolxumo u haynin samee waa kii nebigu lahaa sal allahu alayhi wasalam baydkan dambe waa mudaaraadka waxa loo yaqaano mudaaraadka waxa loo yaqaano weeyaano dee qofka cadowgaa ah nebiga ayuu nini usoo galay caaishina way la joogtay markaasuu nebigu si wanaagsan u salaamay markuu ka baxay buu nebigu yidhi bisa akhulcashiira markaasay caaishi ku tii ilahay rasuulkiisiiyo maxaa tii markuu inoo soo galayna si fiican baad u soo dhawaysay oo si wanaagsan oo dee furfuran baad u salaantay markuu inaga baxayna waad arkaysay oo waxaad tidhi biisa akhulcashiira nebigu waa kii u jawaabay calayhi salaatu wasalaam ee dee salaantiis waa tan oo kale weeyaan markaa inii uxayi waan salaamaa caduwi cadowgayga cinda ru'yatihi marka aan arko liadfaca si aan u difaaco ashara sharka canii xaggayga bitaxiyaati salaamaha aan ugu difaaco waudhiru lbishra lilinsaani abqaduhu kaanamaa qad xashaa qalbii maxabaatin waudhiru waanu muujiyaa baydkan labaadunbay la socotaaye waudhiru waanu muujiyaa cadowgayga albishra bishaaraan u muujiyaa waudhiru albishra bishaaraan u muujiyaa lilinsaani insaanka abqaduhu anigoo nacaya insaanka aan necebahay baan haddana farxad u muujistaa waa kaa nebigu akhulcabiisa akhulcashiira uu ku lahaayo kale kaanamaa qad xashaa qalbii maxabaatin kaanamaa ama in buu yii gabaygu inaga jabaya ama in markaynu nidhaa kaanamaa baa ka fiican kaanama kaanamaa qad xashaa kaanamaa qad xashaa inuu ka buuxiyey baaba la moodaa sidaan u salaamayo qalbi aniga qalbigayga maxabaatin kalgacaylo inuu qalbigayga kalgacayl iiga buuxiyey baaba la moodaa qaabkaan u soo dhawaynayo een u salaamayo marka la eego walastu aslamu wuu cileeyey walastu ma ihi aslamu kii ka badbaada min khillin saaxiibi khaalidunii ila dhaqmay saaxiib ila dhaqmay oo sirtayda haya ayaanan ka badbaadayn buu yidhi haddaanan si fiican usoo dhawaynin ee fa kayfa aslamu seen uga badbaadi min ahli alcadaawaati dadka cadaawadaha i haya haddaanan si wanaagsan u salaamin seen uga badbaadayaa buu yidhi dadka cadaawada i haya annaasu dadku daaun waa wada xanuun dadku waa xanuun buu yidhi dawaau naasi dadka dawadooduna qurbahum waa in iyaga loo dhowaado halkan wuxuu inoo soo celiyin annaasu daaun wa daaunaasi unbuu yidhi daaunaasi daa maaha kan dambe waa dawaa wey dawaaaunaasi wey kan dambe annaasu dadku daaun waa xanuun dawaaaunaasi dawadooduna qurbuhum waa in iyaga loo dhowaado iyagoodu dhawaato ayaa dawaah ood si fiican u wa fi ictizaalihim fogidooda waxaa ku sugan qadcu lmawadaati kalgacaylka oo la jaro haddaad dadka ka fogaato kalgacaylkii idiin dhexeeyey ayaa daciifaya ama xablulwidaadkii xablulwisaalkii ayuu ducfi ku imanaya halkaasi baxrulbasiid buu ahaa baxrulbasiidkana waynu garanaynaayo wuxuu ahaa mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun lama cafow walam axqiid calaa axadin araxtu nafsiya min hami lcadaawaati inii uxaay inii uxaayi cabdu inii uxayi unbuu inoo qorayaa soo mahay inii uxayi caduwii cinda ru'yatihi liadfaca shara canii bitaxiyaati qalyarada yidhii baan eega taqdiiciisii ilaa ku dhacday labadii xaraf ee u horreeyey qaybo badan bay cilla ku dhacday markaa inii uxayi waan salaamaa caduwi cadowgayga cinda ru'yatihi lamaa cafawtu walam axqid calaa axadin araxtu nafsiya min hami lcadawaati inii uxayi fa inii fama inoogu daray halkaa khadmigiina maaha waqsigiina maaha tayigiina maaha baykaana soo baari doona iska daaya وأظهروا البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي كان كان لفتيسا وحبا كدعي وأظهر ذن وحبا كدعي إلا كدعي وأظهر البشر لكن وكفدودي هيكي هوري كما إني أحيي أحيي يأذى ضمبع يا عيد كينيسا يأذى أقو ضمبيسا وأنا inii uxayi waan salaamaa caduwii cadowgayga cinda hooyatihi markaan arko liadfaca shara si aan sharka uga difaaco canii xaggayga bitaxiyaadna aan ugu difaaco wa udhiru lbishra bishaaradana waan muujiyaa lilinsaani insaanka oo abqaduhu an nacayo kaanamaa halkaana kamaa in haddaynu nidhaa gabaygu inuu inaga jabaya kaanamaa waxaabad moodaa qad xashaa inuu ka buuxiyey qalbii qalbigayga maxabaatin ولست أسلم من خلين يخالدني فكيف أسلم من أهل العداوات الناس داء دواء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع الموادات ولست مئه أسلم كي كبد باذي من خل صاحب يخالدني إلى بغمية فكيف أسلم سينو قبد بادي من أهل العداوات دتك عداوتها إيهيا الناس دتك داء وحنون دواء الناس دتك دواء دون قربهم وإيغو لو دوادو وفي اعتزالهم فقيدو دوحا كسوغانا قدع المودات السفيه إيا بحر الوافر halkan waxaan kaga hadlaynaa nacaska lalama hadlo buu kuleeyahay horeyna wuu inoogu soo sheegayo mar horena wuxuu ina soo yidhi ninka doqonka ah ha u jawaabina buu ina soo yidhi soxaynkaa maahayn doqonka lalama hadlo waayo wuxuu sheekhu aaminsan yahay inuu heerkii loo jawaabi jirayba uu ka hooseeyo ayuu aaminsan yahay إذا نطق السفيه فلا تجيبه خير من إجابته سكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت إذا نطق مركو هضلو كل والله باين هضليه السفيه منك عقل لاوه مركو هضلو فلا تجيبه هو جوابي war hadduu hadlo nacasku ha u jawaabin fa khayrun waxa ka khayr badan min ijaabatihi inaad u jawaabto asukuutu inaad ka aamustaa ka khayr badan aamuskaaga ayaa boqol jeer ka khayr badane aamuskaaga ilaasho fa in kallamtahu baan doonayay inuu ta'da kordhabo ma kordhabaya kitaabka yaraa xarakayn jiray ma kordhabaya haddaba hadduu fain kallamtahu ta'daa kordhabo waxaan iminka ta'da u goday wa in khallaytuhu dan dambu inaga goday ma ogtihiin khallaytudaana qasab waa in la kordhabaa waa in ama godaal laga wada dhigaa ama kordhow laga wada dhigaa laakiin gabaygu wuxuu ku haboon yahay oo la moodaa imaamu shaafici inuu qasadkiisu ahaa intaada la kordhabo halka aan ka qaadanay intaada in la kordhabaana baydka horaa khitaab ku socday oo falaa tujibhu buu soo yidhi falaa tujibhu buu baydka hore soo yidhi maadaamuu falaa tujibhu soo yidhi baydka hore kii waxay daliil u tahay ama ay ina tusinaysaa maxay waxay ina tusinaysaa markaa in khitaab uu hadalkani ku socdo idaa nadaqa markuu hadlo asafiihu nacasku falaa tujibhu ha u jawaabin فخير وحك خير بدن من إجابته إن أدو جوابت أسكوت إن أدك آمسته فإن كلمته هداد لهذا شو فرجت عنه واتكفي ليس قفك وإن خليته هداد وددي سأوبا نيسوت كآمستنا كمدا مرغو أيو يموت الله لمن دونا مرغو الله لمن دونا قفك نعسته التعبد والسكوت هل كان وحك هذا يا آمسك إيا عبادة أيو كهذا يا عباديسك إيا آمسك بحري سنوى بحر طويل قليل المال لا ولد يموت وبحر الوافر بان idin ku yiri markii aan halkan mareynay waafir muu bedeshin طويل maaha قليل المال لا ولد يموت ولا هم يبادر ما يفوت خفيف الظهر ليس له عيال خلي من حرمت ومن دهيت قضى وطرى الصبا وأفاد علما فهمته تعبد والسكوت قليل المال وان المال كيسو يريهي وان المال ير أبض يرنا ودنين كلذي يبوك هذا قليل المال وان المال كيسو يريهي لا ولد يموت ilma dhimanaya male walaa hamun murugo yubaadiru soo dedejinaysa maa yafuutu wixii ka tegayna ma murugo wixiisde ula degdegayo wixii ka tegey uu ka murugoonayo ama uu ka warwarayaana ma jirto maamadaa kama warwarayo khafiifu dahri waa nin xisaabtiisu ay fudud tahay dhabarkiisu aad buu u fudud yahay khafiifu dahri waxa weeye dad ku tacalluqa ummad ku xidhan oo isaga ku tacalluqda oo ka laadlaada oo tiro badan ayaan jirin khafiifu dahri marka waa nin iska fudud weeyaan dhabarkiisaa fudud laysa lahu ciyaalun ubad ma haysto khaliyun waa nin qacan badnaan halkaa muxuu idhi khaliy buu inoo yidhi man buu halkaa yidhi soo man xurimtu waman duhiitu khaliyun waa nin iska khaaliy oo iska qacan bannaan buu ku leeyahay man xurimtu waman duhiitu kolkaa xurimtu ta'da haddaynu godno waxoogaa macnihii dee xaggiisiibuu u celiyey khaliyun huwa khaliyun ana khaliyun baabaad odhan kartaaba oo gabayga oo dhan baaba ana ku socda baynu odhan karnaa markaa isagaa iska hadlaya markaasaynu odhanaynaa inkastay ku habboonayd inuu huwa yidhaahda gabayga aynaan ana odhanin labaduba hadda way dhici kartaa waayo waa musnadu ilayhi waxa xadfaniyo musnadu ilayhiga xadfan kii la doonaa laga dhigi karaa ama ama huwa baad odhan ama ana baad odhan kolkaa ana baad soo qadaraysaa qaliilulmaali waa nin ubadkiisu yaryahay qaliilulmaali baan ahay baad markaa odhanaysaa ana qaliilulmaal laa waladun yamuutu ilmo dhimanayoon haystaa ma jiro walaa hamun yubaadiru maa yafuutu wax murugo ah oo ii soo dedejinaysa wixii tegtay toona ma jirto khafiifu dahri baan ahay nin dhabarkiisa uu fudud yahay oo laysa lahu ciyaal ubad baan haysan khaliyun baan ahay nin khaaliya man xurimtu haddii lay hoojiyo ama mankii xurimtu halkaa xurimtu buyna yidhi soomaha majhuulna wuu ka dhigay soomaha majhuulna wuu ka dhigay soomaha khaliyu in xurimtu wain duhiitu in kii yaraa in mayna yidhi kitaabkeen yara ma man unbuu qoray mise in gabaygaba ma qorin sow maaha halkaasi in baa kaga sii habboonayd halka man uu ina leeyahay inuu in qaata ayaa kasii habboonayd khaliyun baan ahay nin gacan banaan in xurimtu haddii lay hoojiyo iyo in duhiitu haddii musiibo laygu ridaba kaydooniba ha noqotee in halkaa halka aynu manta ka ila socda in baa ka fudud inaynu in qaadanno ayaa ka fudud kolley kutubta asalka amaan ah eegin oo umaa noqon laakiin macnuhu saas ayuu doonaya saasaa fiican inaynu ka dhigno qadaa wuxuu soo gutay wadara sibaa caruurnimada buu ku leeyahay danteedii wuu soo gutay wa afaada cilman cilmina wuu faa'iideeyey afaada haddaynu daal ka dhigno haddii aan afaa'an idhahnana wuu la soo noqday bay noqonaysaa wa afaada cilman cilmi ayuu faa'iidaystay fahimmatuhu qofkaa himigiisa iyo warwarkiisuba atacabudu waa inuu ilaahay caabudo subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay caabudo unbuu himigiisuba qofkaa yahay markaa inuu ilaahay caabudo ayuu himigiisu yahay aynu eegna bal hadda wuxuu idhi markuu ka hadlay qaliilulmaali baan ahay nin maalkiisu uu yar yahay laa waladun yamuutu ubad dhimanaya ma haysto walaa hamun murugo yubaadiru usoo degdegaysa ama uula degdegayo maa yafuutu wixii ka tegayna ma hayo khafiifu dahri baan ahay nin dhabarkiisu uu fudud yahay oo dhabarka wax cuusleeya una ka saarnayn laysa lahu ciyaalun ubad ma haysta iyo caruur khaliyun baan ahay nin qacan bannaan in xurimtu haddii layqadiyo oo dee anan waxba helin iyo wain duhiitu haddii musiibo laygu ridaba qofkaa iska qacanta bannaan ee mashaakil haystaa ayna jirin ayaan ahay buuidhi waxaan eegayaa bal haddaa kutubta qaar siday u qorayaan baan eegayaa inooma qorin weli aalu rasuulilaahi sal allahu alayhi wasalam nebiga aalkiisiibuu halkana kaga hadlayaa waa majzuu lkaamil aalu nabiyi dariicatii wahumuu ilayhi wasiilatii arjuu bihim uctaa gadaan biyadi lyamiini saxiifatii aalu nabiyi nebiga aalkiisu dariicatii waa dariicadaydii iyo wasiiladaydii wa humuu iyagu ilayhi xaggiisa ayay wasiilatii yihiin kuwii igaadhsiinayey ayay noqonayaan ama sababtii iyo xidhiidhkii ayay noqonayaan nebi maxameden ugu dhowaanayey sal allahu calayh wasalam arjuu waxaan rajaynayaa bihim bisababihim iyaga sababtoodan ku rajaynayaa ucdaa in laysiiyo qadan berri biyadilyamiin qacantayda midig in laygu siiyo saxiifatii kitaabkayga kolkaa imaamu shaafici in daatada qofka saalixa ah dee tawasul laga dhigan karo ayaa gabaygiisa ka dhex muuqata ilaa shalay gabayga aynu soo maraynay sidaas ayuu u badan yahay oo saasaa ka dhex muuqata arjuu bihim ucdaa hadan biyadi lyamiini saxiifati oon camalkiisa uun la odhanaynin in la odhanayo daatada qofka ayaa gabaygiisa si toosa uga dhex muuqata aalu nebiyi nebiga aalkiisu dariicatii waa aniga wasiiladaydii wahumuu iyagu ilayhi xaggiisa ayay wasiilatii kuwii igaadhsiinayay yihiin arju waxaan ku rajaynayaa bihim bisababihim iyaga sababtood ucdaa in lay siiyo qadan berri oo qiyaamada ah biyadi biyadilyamiin gacantayda midig in laygu siiyo saxiifatii kitaabkayga taana ilaahay baan kaga rajaynayaa buu yidhi sidaan helo baacu diina bidunya halkana wuxuu ka hadlayaa qolooyinka qudaada ah ayuu yidhi diinkii ayay iibiyeen adduunyana way dhaafsadeen qudaadii intay diinkii ilaahay iibiyeen ayay adduunyo iyo shilimo ayay soo dhaafsadeen waa xaqiiqo jirta iminka maalin baa laii sheegayey waxaa laii sheegayey reer ishaysta oo gabadhu ay leedahay ninka ha layga furo ninkuna uu leeyahay yaan layga furin nin qaadiyabay iskula tegeeno qaadigii markay iskula tegeen de qaadigu gabadhii ma furaya ilayne oo waa laga gar yihi markuu arkay ayay gabadhii aragtay gartu inay ka socoto markaasay tidhi qaadiyow aniga gartaydii iyagoo waraaqo aad u badana si fiicanna aan u soo faahfaahiyey ayaan shanta daayarka ugu rideeho bay tihi akriso waa dadka hortoodii shantadiiba u turtay wataa gartaydii akriso bay tihi halkaa shantadaa kala baxa waxaa ku jira shantada kun dollar baa ku jira waraaqyo kuma jirto wataa gartaydii halkaa kala baxban jiri te wuu furayo markuu arkay waxba juuq ma odhanine hoostoo dhigay wuu mudeeyey kiiskiibuu mudeeyey markaasuu yidhi waxaad igu soo noqotiin buu yidhi maalin heblaayo maalin heblaayo ayay soo noqdeen ninkii oo ninkiiba ahayn unbaa loo yimid oo xagga gabadha toos u taageeraya wuxuu yidhi ha waa in gabadha laga furaa unbu yidhi ninkan ninkani waa hayru mas-uul sidaa qoran ee lay caddeeyey ya ninkan waa in gabadha laga furaa waxaa dhacday ninka laftiisu xariif bu ahaayo dee dadku waxba isku geeyaane lama oga shantadan waxa ka soo baxay mar dib baa laga ogaan doonaa laakiin waxaa la fahmay kolkiiba inay shandadii macnaysnayd baa la fahmay ninkiina odayaashiisii baa hadlo waxay yidhahdeen xaakimo bal aanu dib iskugu noqon horta iminka ka furine bal dib aanu iskugu noqon doono annagu isqancino hadduu isma fura ka waran bay yidhahdeen hadduu ku qanco dee dibadda iskula baxeeno intii waxay yidhahdeen war dee lacag bay gabadhu bixisaye taasi oo kale lagaaga baahan yahay bay yidhahdeen xaakimku waa kan ka soo baxa mararka qaar maxkamadda isagoo intuu ka soo baxay meel maraya bay yidhahdeen ayay ayuu ayay hoosta ayay uga direen iyaguna markay hoosta uga diraan bay intii welibana waxbaa dheeraaba iyaga kun bay ahayd soo maaha dib baa laga ogaan doonaaye kun iyo shan boqol ayay u dhiibeen kun iyo shan boqol markay u dhiibeen kiiskii layskula yimid ayuu dee isagoo weli wuxuu ku taagan yahay ninkii ilan waa la fahmaya markaaba hadlu xaggan haddana kasoo jeedsaday ninkiibuu ku taagan yahay laakiin hadalkiibuu dabciyey oo markii hore go-aan bay ka ahayde hadalkiibuu dabciyey oo war balkeen buu yidhi gartaada adna kolley waa lagaa gartaagan yahay markaasuu gartii dhiibayo dee sidanba layguma sheegin unbuu yidhi ya sidanba yaa iigu sheegay ogaa ninka xaakimku hadduuna ilaahay ka baqaynin waad la yaabaysaa maogtahay warka sidanba umaan haynin buu yidhi kuwaasoo ka hadlaya qudaatu dahri sanadka qudaada joogtaa qad dalluu way lumeen way baadiyoobeen faqad baanad waxaana caddaatay khasaaratuhum khasaarahoogii baa caddaaday fadaacuu way iibiyeen addiina diinka bidunya adduunyay ku iibiyeenay ku dhaafsadeen famaa rabixad mayna macaashin tijaaratuhum ganacsigoogiiba ma macaashin qudaatu dahri sanadkanaan joogno qudaadiisii qadalluu way lumeen jidkii saxda ahaabay ka baydheen faqad baanad waxaa caddaatay khasaaratuhum khasaarahoogii wuu caddaaday fadaacuu waxay iibiyeen addiina diinkiibay bidunya adduunyo siisteen famaa rabixad mayna macaashin tijaaratuhum ganacsigoogii iqtibaas baa loo yaqaanaayo iqtibaaska xagga balaaqada waad ku aragteen kolley culimadu aad bay uga hadlaan famaa rabixat tijaaratuhum wuxuu kasoo iqtibaastu ka soo qaatay aayaddii qur'aanka ahayd famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin faqad dalludana wamaa kaanuu muhtadiintu kasoo qaadanaya وما كانوا مهتدين ما ينهنوا من بمعنى فقد ضلوا way ka dhigan tahay markaa qudaatu dahri qad dallu way wada lumeen qudaadii runtiina arrinka dee qudaadnimadu waa arrin khatartiisa laho aynu ognahay axaadiita nebiga alayhi salaau wasalaam markuu ka hadlayey in qudaada saddex laga dhigay labana la yidhi waa ahlu naar midna la yidhi waa ahlu janno kolkaa labada ahlu naarka ah waxaa ku jira qof xataa intuu maxaanku idhaahdaa dad intuu kala xukumay uu dadkii kala xukumu dee e, saxdii waafaqay laakiin cilmigeyga aan haynin hadda saxdii loogu talagalay buu waafaqay laakiin aqoon kama ahayn waa muwaafaqat lqadarunbuu u waafaqay wuu ku duldhacay uun kolka khatarteeda ayay leeyihiin runtii qudaadu ixda almusiibaat waa musiibooyinka waaweyn mid ka mida ah. waxaa laga yaabaa inay kutaabtiina qaarkood cunwaan uga dhigaan muntaha aljuud deeqsinimadu halka ugu dambaysa waa sax weeyi dhinacaa doontaad cunwaanka ka dhigi kartaa ama muntaha aljuud ka dhig ama ixda almusiibaat ka dhig ka alla kaa doonto ka dhigo waa isku miduun weeyaan muntaha aljuud muntaha aljuud muntaha aljuud markaynu eegayno muntaha aljuud markaan eegayno bal hadda waa baxru يا لهف النار النفس على مال نفارقه على المقيلين من أهل المروءات إن اعتذاري لمن جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات وحوري يا لهف النفس الله قوم ماذا النفط إذاي يا لهف النفس قوم ماذا النفط إذاي calaa maalin maal baan u qoomamoonayaa ufariquhu aan siinayo cala almuqiliin dadka fuqarada ah oo min ahli lmuru'aati dadka shakhsiyadda u saaxiibkale ah otow muxuu sheekhu uga qoomamooday dadka uu maalka fuqarada uu siiyey kaa uma qoomamoonayo hadalka uu ku qabsaday ka soo socda ayuu ka qoomamoonaya hadalka soo socda ayuu ka qoomamoonaya yaa lahfa nafsi alla qoomamada naftayda calaa maalin maal baan ka qoomamoonayaa ufariquhu aan kala tegsiinayo cala almuqiliin dadka fuqarada ah dushooda aan ku kala tegsiinayo fuqarada dushooda ayaan ku kala tegsiinayaa ama aan siinayaa buu yidhi oo min ahli muru'aati dadka muru'ada iyo shakhsiyadda u saaxiib kale ah in ictidaari cudurdaarashadayda ilaa mankii aan u cudurdaarto jaaa ii yimid yas'alunii isagoo isu'aalanaya maa laysa cindii waxaanan haynin ka ii yimaada isagoo is iweydiinaya waxaanan haynin dee muu siin karaa waxa ilmabahaye lamin ixda musiibaat musiibooyinka waaweyn mid kamida weyaan buu yidhi taasi su-aashaa uu isu'aalay waxaanan haynin ayaaba musiibaa ah, buu yidhi musiiba igu dhacdayba weeyaan buu yidhi waayo mayada ayaa ku adag imaamku inuu maya yidhaa ayaa ilah xad ku adag yaa lehfa nafsi alla qoomamada naftayda calaa maalin maal aan u qoomamoonayo ufariquhu aan ku kala geynayo cala almuqiliin dadka fuqarada ah oo min ahli lmuru'aati dadka shakhsiyadda u saaxiibka ah in ictidaari cudurdaarashadayda ilaa mankii aan u cudurdaarto yajaaa yimid yasalunii isagoo su'aalaya maa laysa cindii waxaanan haynin la min ixda musiibaat musiibooyinka mid ka mida weeyaan aadaab lcilmi wana baxru awiil taabr calaa muri ljafaa min mucalimiin faina rusuuba alcilmi fii nafaratihi imaamku wuxuu ku barayaa inaad macalinku dee waa dadka unbuu kamid yahay dadkan diintu ay ka warramaysa akhlaaqdooda laga hadlayunbuu macalinku kamid yahay hadduu ilaahay kugu soo beego macalin dabeecad adag oo qallafsan hadiidin buu kuleeyahay iska adkayso tasabar adkayso calaa muri ljafaa qadhaadhka engegnaanta iyo qalqallafsanidu ay leedahay u adkayso oo min mucalimin mucalimkaaga imanaysa mucalimkaagu hadduu qadhaadh iyo maxaanku idhaha dabeecad xun uu leeyahay u adkayso fa ina rusuuba alcilmi cilmiga sugnaanshihiisu fii nafaraatihi safarada badan ayuu ku sugan yihiin rusuubku waa sugnaanshihii dhicidii maaha dhicidda qofku hadduu dhaco dhiciddaa lafteedu dee wax dhulka ku dhacay wuu sugnaaday meel kale uga sii dhacayaa may jirtaa fa ina rusuuba alcilmi cilmiga sugnaanshihiisu fii nafaraatihi safaradiisa iyo boodada kolba wadan loo safrayo ayuu cilmigu ku sugnaadaa sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad macalimkaaga qaab aadaabi ku jirto aad ula mucaamalooto marka aad doonayso in ilaahay cilmiga uu kuu barakeeyo xaqiiqatan weeyi waxaynu dareemi karnaa iminka gaar ahaan wakhtiyadan iminka aan joogno alaawina alakhiira cilmigu barako badan inuuna lahayn baa la moodaa oo markii hore ka barako badnaa sababtuna wax kale maahee waxa laga tegey dariiqiisii iyo aadaabtiisii iyo usluubkiisii saxda ahaa ayaa lala garab maray oo dhinac kalea lala aaday culimadeenna waxaynu garanaynaa nink wuxuu odhanayaa iminka shaykhulislaam ibnu taymiya oo kale waxaad arkaysaa isagoo culimadiisa markuu tilinayo nin buu kusoo daraya markaasuu odhanaya maalin ayaan maqlay isagoo mafcuulun bihi icraabaya kolka waa culimadayda waa mafcuulun bihi maalin baan arkay buu isagoo mafcuulun bihi i'raabaya muxuu kuugu sheekh yahay baa leeyahay ninkaasi oo maalin anoo meel maraya ayaan maqlay buu mafcuulun bihi isagoo i'raabaya kolka waxay ka dhigan tahay imika hadii aad garan weydo taa waa xuquuqii oo xagga diinta inaga galay weeyii xaqiiqa ahaan marka la doonayo waa xuquuqii oo xagga diinta inaga galay weeyii ilaan xuquuqul waalidayn baynu arki jirnay xuquuqii oo xagga diinta inaga galay waa mid musiibo ah weeyaan tasabar adkayso ala murri aljafaa qadhaadhka qallafsanaantu ay leedahay u adkayso oo min mucallimin mucallimkaaga imanaysa fa ina rusuuba alcilmi cilmiga sugnaanshihiisu fii nafaraatihi nafaraadkaa iyo safaradaa iyo xaggaa ayuu cilmigu kuugu sugnaanaya ayuu kuugu jirayaa waman lam yaduq ninka aan dhadhamin mura tacallumi barashadu qadhaadhka ay leedahay saacatan saacad uun saacad uun wax qadhaadhkeega haddaad dhadhamin weydo tajaraca wuxuu kakabadaa dulla aljahli jahliga dulligiisa duula xayaatihi weligiiba ama intuu nool yahay oo dhan jahligii ayaa la saaxiibaya oo deemiciisa noqonaya ardayga waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mida ah aadaabta ayaa loo raaciyaayo ardaygu waa inuu aadaab leeyahay haddii ardaygu oo cilmiga uu baro isyidhaa isagoon aadaab lahayn oon aadaabta ku darin dee runtii dariiqu salaf xataa waa ka duwan tahay culimadeena selafka inaad u fiirsateen mooyaane cashirada markay dhigayaan qibladay qaabili jireen bal hadda u fiirsada aad ugu fiirsada xalaqaadkii masaajidka madiine ka jiri jiray baltix raaca culimada xalaqaadka markay dhigayaan qibladay qaabili jireen waa nafs almasjid waa masaajidka dhexdiisa weeyi haddana iyagoo masaajidka ku jira ayay haddana qiblada qaabilayeen ee qiblada xagga qiblada u jeedsan jireen taa macnaheedu waxa weeyaan marka aadaabta cilmiga ayay ka mid tahay way soo weysaysan jireen iyagoo qofku weyse qaba oo welibana cadar ay marsan yihiin oo maxaanku idhaahdaa hay-adoodu ay wanaagsan tahay ayay jeclaysan jireen gaar ahaan hadduu xadii yahay oo kale ayay jeclaysan jireen inay qaabkaa ku dhigaan ayay aada u jeclaayeen ardaygu haddii aadaabta laga waayo runtii intuu yaqaanana ilaahay uma barakeeyo wax dambe usoo kordhayaana wuu iska yaraadaa soomaalideennana waynu ognahayo in badanoo kamidihii waa bilaa aadaab waxaan xasuustaa laba arday ayaa beri wadaad culimadii ashar ka soo baxdaya ayay is yidhaahdeen eh, u xeraysta oo rixlo ugu taga markay rixladii galeen ayay wadaadka ma garanayaan wadaadku waa wadaad yar oo iska nis yar oo aad moodo un nin iska reemihiiyo aad moodo weeyi wadaadkii markay ay meeshii loogu tilmaamayay tegeen ayay ku yidhahdeen sheekh safar baanu noo sheekh hebel baan doonaynaa isagii bay ku yidhahdeen anaa idiin geyna iska fadhiista buu ku yidhi waa aniga kuma odhan anaa idiin geyna iska fadhiista buu ku yidhi way caawanadina joogisiin buu yidhi wuxuu doonayay berri caawa markuu waa waqti gaaban markii caawa martinimo uu isagu u hayo inuu berrinimo u sheego uu yidhaa maxaad rabteen waxna wuuna eegayayoo dee cidda ardaynimo aad u soo saaraysa akhlaaqdeeda waa la qiimeeya wuxuu eegay habeenkii markii ay guriga uu keenay ayuu si fiican u marti qaaday markaasuu si wanaagsan intuu nimankii u marti qaaday ayuu dee si weyn iyaguna wadaad yaro iska caama ah ayay u haystaanoon aqoon lahayn bay moodayaan labada nin ma ogtahay waana ninkay u socdeen markay dhargeen cuntadii ayuu midi ayuu la hadlo markaasuu yidhi khud ilqascata yaa ximaar buu yidhi carabi buu laakiin ku hadlayaa ma aha soomaali maaha ismale ninkani carabiga u garanaya khud ilqascata yaa ximaar kii kale ayaa yidhi bisa maa qulta allah xumaa buu yidhi waxaa tidhi war yaahe kadaa buu yidhi intaa markay ku wada hadleen ayuu ki yara qoslay oo markaas kana ka joogsaday mid baa aad u fiicnaay oo akhyaar ahaa kii akhyaarta ahaa uu ka joogsaday wixii ninkan qosolkiisa tee waa inuu ninkan marti sida wanaagsan idiin marti qaaday aan la qal shaki baa ku dhacaya maxayna ma qoslayaan bay sawranayaan ee waxba joog ma oranina aayar buu alaabtii lagu casheeyey ayuu qaaday nin xanaaq iyo mid iyo maxaa tidhi iyo waxba toora ma odhanin markuu soo dhaweeyey si fiican ayuu yidhi culima maxaa idiin dhimanoo waxba bay yidhaahdeen markaas bas halkaa haddaba caawa iska seexda aroortana aynoo ahaato aroornimadii markay tahay ayaa sidii oo kale ayuu haddana quraacdii ugu keenay markuu quraacdii u keenay quraacdeen ay haddaba sheekh dee hawshii waa imka hadda iska tegaysaa hawlahaagii baad qabanaysaa anana ninkaa wadaadkaa luu socono waan kuu geynayaa baadna tidhi noo geeye noo geeyo halkuu joogaa ku yidhahdeen markaasuu yidhi ninkaa doonaysa horta waa aniga buu ku yidhi aniga markuu yidhi kii lahaa khudi lqascata yaa ximaar dameerow xeedhada qaadkii lahaa isagu kabihiisii wuu ka cararay orod buu albaabka kaga baxay orod ayuu albaabka kaga baxay kolkaa labadii nin sheekhi iyo ninkii kale ardayga ahaa ayaa daba dhigay war <laughs> soo qabda buu yidhi waa la gaari waayey ninkii halkiiba horta ninkii waxbarashadii uu doonayay xataa inuu sheekha ka qaato halkii ayay kaga dhammaatay laakiin nasiibka kii la socday ayuu dee ilaahay ku anfacay oo cilmi badan runtii cilmi aad iyo aad u badan ayuu ka helay aadaabu aalib alcilmi marka laga hadlayo soomaalideenu in badan way ku dhadmi jireen anigu waxaan arkay afartan sannadood saddex nin oo culimo ahaa afartan sannadood ayay cashira dhigan jireen afartankaa sannadood waxay gu yidhaahdeen iyagaa iyagaan la kulmay hadalkan iyagaan ka qaatay hal nin baa imika ka nool afartankaa sanadood een dhiganaynay fiqiga ayaanu dhiganaynay bay yidhahdeen fiqiga fiqiga shaaficiyada allahu naxariistee sheekh sheekh axmed yaasiin la odhan jiro aniga ii warramayey tuxfaha soo maydaan arag tobanka mujallad welibana dabcadda ah tuxfaha iyo maxaanku idhahdaa rimliga haddaad su-aal weydiiso dushuu kaaga jawaabaya haddaad bilowdana wuu akhriyaya sida faatixadoo kale hadda sidan zay alfaatixa ayuu ninkaasi u hayay waa tuxfaha waxa sheekh axmed yaasiin allah naxariiste maalin maalmaha kamida ah ayaa aniga dirdhaba anagoo joogna ayuu halkaa iigu yimid markaasaan dirdhaba ku sheekaysanay ima garanayn laakiin su-aal buu iweydiiyey su-aashii baan uga jawaabay niman culimo waaweyn baan la socday markaasay yidhahdeen ninkaa yare ardayga iyagu hadduu ka jawaabo ka warran bay yidhahdeen anaa uga jawaabay laakiin nimankan anaa wax u dhigayay hogaan bay iyagu lahaayeen waa ardayga iyagii markii dambe dhowr su'aalood markuu la weydiiyey saddex su'aalood ayuu yidhi ninkaa haddaba iga reeba buu yidhi ninkaa yar iga joojiyo ragga kalea su'aalahayga ka jawaabaya waa laga jawaabi waayey markuu aniga iga reebay markii buu ii yimid markaasaanu sheekaysanay waxbarashadiisana horena sheekha u aqaanay si fiican baan u aqaanay wuxuu iiga warramay afartan sannadood inay wax baranayeen afartanka sannadood ay wax baranayeen waa arbiciin sana cibaadada fiqiga wax loo qaybiya kutubta waxa loo qaybiya fiqiga afar rubuc baa loo qaybiya rubuciiba toban sano aanu dhiganaynay rubuc kaste toban sano ayaanu dhiganay shardiga iyagu saasuu ahaa buuri kadib markii dambe nimankani culimay noqdeenoo dadkii cilmiga hayay dadkii ugu aqoonta badnaabay noqdeen haddana waxay u baahdeen nin kastiba inta laleeyahay aqoon buu u inay ka qaataan markii u dambeeyey wadaad reer bowramaa ayay u tegeen markaasay yidhaahdeen wadaadka aynu u tagno aynu ka qaadano fiqiga shardi bay laakiin isla galeen waa saddex nin shardigooga waxaa ka mid ahaa habeenkiiyo inaan seexanin habeen oo dhan inaan seexanin goormaad seexan jirteen baan ku idhi oo marka ay tobanka subaxnimo gaadho ilaa salaada duhur labiyo tobanka intaasaan seexan jirnay bay yidhahdeen habeenkii waxaan samayn jirnay bay yidhahdeen wax kale haddaan garan weyno saabuun baan indhaha marsan jirnay bay yidhahdeen haddaan lula ay nagu timaadday dhacdaba saabuun baan indhaha marsan jirnay waxay igu yidhahdeen heshiiska iyaga waxaa ku jiray qodob labaad oo odhanaya yaynaan sheekha wax sharxa weydiinin aadaabta ardayda ayay ka mid ahayd uma jeedaan eh, qofkan eh, ka xishooyo waxba ha weydiinin masaa'il baa jira aad og tahay qofkan inuuna garanaynin waayo iyagu nimankani afartan sana cilmiga soo baranayeen iminka sanay soo baranayeen afartan sanay soo baranayeen sheekhogan waxaa laga yaaba ay ka baranayaan intaa iyo inuu dhowtoono inuuna baranin dee inta yaruu hayuun ka qaado oo inay ka aqoon badan yihiin baa kun jeera kun jeer way ka aqoon badan yihiin laakiin waxyaabo badan bay haddana eegayaan oo kol usluubka la eego kol qaabka la eego waxyaabo badan bay haddana eegayaan kolka sharax bay yidhahdeen ma wixii matniya wixii matniya wayna weydiinaynaa bay yidhahdeen sheekha laakiin mas'alo sharaxa ah, xaashiyada ah hoose ku taal ee tuxfaha iyagu way xiftiyeen tuxfaha ah, xaashiyada mas'alo ku taal inaan weydiinin bay yidhahdeen heshiis saddexaad baa noo yaalay bay yidhahdeen wuxuu ahaa inaan waxba cunin cuntada gibigeyga inaynu biyo cabno mooyaane iyo wax saas inaan samayno mooyaane inaan waxba cunin saddexdaa shardi maxaa idin hirgalay baan ku idhi oo taa hurdadu way noo hirgashay bay yidhahdeen taa su'aal la'aantuna way noo hirgashay laakiin tii cuntadu nooma hirgelin bay yidhahdeen tii cuntadu nooma hirgeline waxaan samayn jirnay bay yidhahdeen saddexda waqti laba waqti ayaanu hal laxooxa ayaanu kala jeexan jirnay bay yidhahdeen kolka hal laxooxa hadda laba mid qofku laxooxa qura ma wada cuni jirin halla xooha ayaanu kala jeexan jirnay bay yidhaahdeen waayo waxay noo sahashay bay yidhahdeen cuntadaa aanu yaraynay inay hurdada iyadu yaraato waa la ogyahay oo qofka hadday mar kasta cuntadiisu badato hurdadiisaa badata hadday cuntadu badato cabidaa badata hadday cabidu badatana hurdadaa badata kolka way noo hirgashay bay yidhahdeen saasay noogu hirgashay aadaab lcilmi tasabar waxaad u adkaysataa calaa muri ljafaa qadhaadhka qallafsanaanta ay leedahay oo min mucallimin mucallimkaaga imanaya fa ina rusuuba alcilmi cilmiga sugnaanshihiisu fii nafaraatihi warwareega ayuu ku sugan yahay waman lam yaduq ninkaan dhadhaminin mura tacallumi waxbarashada qadhaadhkeega saacatan saacad ka mida ninkaan dhadhaminin tajaraca wuxuu kakabadaa dulla ljahli jahliga dulligiisa duula xayaatihi weligii intuu nool yahay waman faatahu tacliimu waxbarashadu ninkay ka tagto waqta shabaabihi xilliga dhallinyarnimada fakabir calayhi arbaan afar ragcadood ku dulki baaro liwafaatii liajli wafaatii u dhintay ma noola qofkan dhallinyarnimo aqoon ku yeelan een baranin war janaazadii ku tuka buu ku yidhi salaatuljanaaze ku tuka ma noolee wadaat lfataa inanka daatadiisu wallaahi baan ku dhaartaye bilcilmi cilmigiiy watuqa allakabaqaun bay ku sugan tahay adiga daatadaada haddii halagu qiimeeyey lagu yidhaha waa cilmigaaga iyo allakabaqaagun baa la idaa lam yakuna labadaasi haddayna jiri lahaynna idaa lam yakuna kaanadani waa taamo idaa lam yakuna labadaasi haddayna jiri lahaynna la ctibaara wax qiimaa ah lidaatihi daatadiisa uma sugnaan la ctibaara daatadiisu qiima male wax haba yaraatee qiima ah oo daatadiisu ay leedahay ma jirto sdiqaء اxayaati in sha allah asdiqاء اxayaati buu inoogu joogi doonaa biidn اllah sdiqاء اxayaati